cinwaanka uga dhignay aayadda alla uu leeyahy subxaanaه wa tacaala waاtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa alla wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala waxaa ka cabsataan fitno iyo imtixaan iyo dhibaato hadday idinku dhacdo aan ku gooni noqonaynin kuwa xumaha samaynaya dadka xumaanta samaynaya aan ku gooni noqonaynin laakiin ummadda wada gaadhaysa oo dhibkeedu ummaddoo dhan uu soo gaadhayo waxaynu ognahay oo aadu ula soconnaa ayaamaha kan colaadaha humaya ee huraya ee halkan aagan tukaraq ee labadan maamul ee ciidan ee somalilan iyo puntland isku hor fadhiyaan oo runtii qolo waliba wixii ay dee awood iyo tamarhaysa ay meesha keentay waa arrin muuqata oo aan cidna ka qarsoonayn dagaallo kale oo fitan iyada qudheed waa dhacayeen oo meel darar weyne layaha laba reer oo beelo oo iyana oo islaam oo ehelana waxba waa dhex mareen arrimaha noocaasa ugu horraynta horta ilaahay waxaanu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu alla qaboojiyo oo fitanta iyo dagaalka alla u qaboojiyo oo waxaan diyaar garoobayna alla subxaana wa tacaala uu joojiyo inaan dagaal dhicin ee ay isfahmaan oo nabadgeliyo alla uu ku soo dabaalamay inu ilahay weydiisanaynaa isaga ayaa axwaasha alla bedela oo khayira waxaa qof kastoo muslimi oo soomaaliyeed maanta uu ogsoon yahay dagaallada muddada dheer socday ee laga yaabo in soddon sano ka badan ay socdaan dagaalladu dhowr iyo siddeetankii soo bilowday oo marba qaab u dhacayay mar nooc qabaa'il ah qabyaalad ah ku saraysan marba nooc nooca ah hadda maamul wax la maamullo ay ku socoto dagaalladaasi haddii la isweydiiyo la yidhaahdo maxaa ummaddu ay ka heshay maxaa dhib oo aynu ka dheefnay wax faa'iida ama laga gaadhay oo hadda ilaahay ma qadaraba eh halkan agteen haddii wax ka dhacaan maxaa la faa'iidayaa kuwii hore wixii laga faa'iidey hadday faa'iido lagu sheegi karo bal idinkaa ila eegaye wixii kuwii hore laga helay unbaa laga helaya marka dadku in maskaxoodu shaqayso oo caqli u kordho oo waayo aragnimo u kordho oo cilmi u kordho oo dadkooda waxfaan baa la doonaya ummad maalin kastaba dabdamis wuxuu ihi duulkii inkaarqaba inkaara qaba shaydaan baa daasada u tume eh dab markuu baktiyo meel kale dagoob ka qiiqaaye mar kasta oo meel hawli ka yar degto sheeko cusubaa bilaaba iyo dagaal nooc cusuba waa ummad marka aad mooddo si kale inuu habaarantay ummaddani waxaan leenahay dagaalladaas dhibaatooyin fara badan baa ummaddii soomaaliya loodhan jiray ka soo gaadhay kow waxaa ka ah isku duubnidii ummaddaas isku duubnayd oo mid ahayd oo wax jiro ahayd oo qiima adduunka ka lahayd oo geeska afrika laga yaqaanay qiimaha waa la waayay waxay noqdeen ummad shabtay oo reer bawyaa ku leh firidhay googo'day awooddeedii iyo qiimaheedii la waayey meela martay oo maanta wixii awooda ay lahaan jirtay iyo ciidamadeedii iyo isku duubnideedii dadkii ilaahay cadow u sheegay ee cadowga shareecadu u taqaano yaqaanay oo xuduudahooda iska difaacan jiray iyagiibaa maanta dacfi meelay ka gaadheen iyagiibaa cadow isu ah oo ay gaadheen heer qolo waliba hubkeeda qolo kale u guratay wixii kale cadow la odhan jiray shakadeedu laga baxay intaasa waxay kuugu filantahay khasaare aan wax laga soo kaban kara ahayn dhibaatada inaga soo gaadhay khalqiga dhintay ee boqolaalka ah ee fitanta ku dhintay inta dhaawacantay inta lugabeeshay inta gacmo beeshay waxaa weeye idinkaa ka sheekayday ummadda soomaaliya looga warrami maayo waxa soo gaadhay dhib ah hantida luntay ee burburtay magaalooyinka burburay ganacsiga baaba'ay xoolaha lumay inta caydhowday inta barakacday ee qaxday wax laga sheekayn kara maaha waa ka dharagsanna oo qaxa iyo safarka iyo taariibka waxaas oo dhan waxaa sabay dagaalkii iyo filantii bilaabatay ay noqotay dadkii inay qaxaan oo ay ku dhammaadaan badaha badda cad iyo badda casba iyo saxaaraha ee galbeedka afrika ay ummaddii soomaaliyeed ku dhimanayso oo ku baaba'aysa intaas dadka dhimanaya ee meelaha lagu haysto ee magafa haysto ee la ciqaabayo la cadaabayo inta jeelasha ku jirta jeelasha gaalada yurub iyo maraykan meel kasta dhalinyarta ku jira ku haraysan iyo waxa maxaanku hi magafa haysto iyo waxa iskoodi ilaahay meelaha baalu ku cuneen reer baa uyaa ku leh waa dadkaa burburay dagaaladaasaa keenay amni darro ilaa hadda dhulka qaarku uu degi dhibkii dagaaladaas sibanka dheer bilowday riiqda reebeen iyo dhibka reebeen in amnigii ilaah hadda lasoo abalasoo qaban laya dhibaatada u keenay waxaa ka mid a ah inta ridowda ee diinta ka baxday oo markaa aad miidiyahay wax dhegaysato kuwa kule kiristaan baanu nahay ciisa almasiix baanu rumaysannahay oo maaragtay caynkaasoo af soomaali ku hadlaya oo meelaha ka qayqaynaya inta afkaarta kale shiicada qaadatay inxiraafka fikriga iyo manhaajiga ah ee manhajkii islaamka ee saxa ka leexatay xadi walaa xaraj laysaga warrami maayo waxa baaba'ay ee lumay shakhsiyaddii qofka soomaaliga ah qofka soomaaliga wuxuu ah qof qiimo leh oo isku kalsoon oo aaminsan aan cidiba ka fiicnayn waxaan garanaya sagaashan iyo kowdii markii burburku iyo qaxwigu bilowday magaalo makha la yidhaahdo baan dukaan odaya u soo galay ayaamahaasoo dadku markaa soo qaxeen oo kuwa askaroo yamaniina dadka leleelinayeen oo dadka garaacayeen oo dadka xidxidh oo dhibaato markaasuu yidhi niyow soomaalidiaan aqiinay cadan baan joogi jiray niman soomaalioo dhaadheero baalahu uryaar iyo ku yimaado oo harag iyo xoole iyo wax keena oo reermiyi ah laakiin yatakalamuna min hina buu yidhi halkaa ka hadla aan cindha oo gaalka ingiriiska meesha jooga iyo annaga yamaniintaana ictiraafsanaynba ayaan arki jiray oo soomaali ah dad yaab leh dadkii xaggay mareen buudi dee dadkii ciddii qarsanaysay iyo meesha ku noolaayeen baa burburtay oo isla isbabaasheen ilada loo dhacaya mar haddaad burburto oo jiritaankaaga lumo waxaa weeye bannaankaa ceebtaad u soo baxaysaa soo maaragti waxaad mooddaa marka in barnaamijku saa ku socday oo in badan hawshaasi ay socotay laga yaaba dadka qaarkood isna waxbaa faa'iideen laakiin wax faa'iide lama hayo khasaarihin ila hadda waa sii socdaa mar labaad baa hadda mooddaa waxa la humayo iyo hawlaha kan socdaa inay dhib ay soo celiyaan waxaynu leenahay dadka madaxda ah ee maamulada madaxda waahay ilaahay ka baqeen oo arrinta noocana ha ka fikireen weliba dee hadda waxyaabaha jira wax fara badan oo wanaagan ummaddii hadda waxbaa way soo kabatay ummaddii waxbaa u soo noqday oo waxaa kow ka ah amni iyo nabadgelyo ayaa waxaa semaanaatiqdatan oo laga soo bilaabo ilaa gaalkacyo ilaa maxaan ku dhahay boosaaso ilaa lawyacaddo iyo maxaa la yidhaahdaa geesdiir iyo lughaya inta u udhaxaysa oo labada laan ah nabadgelyo ayaa ka xasishay oo caam ah oo gaadhigu har iyo habeen socdo oo nin aanu ka qarsoonayn baaburtu soconayso nabadgelyadaas waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala keenay oo u baahan dadku inay ka fakeraan ummadda islaamka ah ee saa isu dhex maraysa ee dhibaata aanay dhex oolin inta cumriga ay nool yihiin islaamnimo iyo dantuna ka dhaxayso waxay u baahan tahay in lagu fakaro see loo ilaaliyaa see wax ziyaadaa loo keenaa weliba amnigaasi wuxuu keenay oo ziyaade ah amni haddii leelo khayr badan baa imanaya tijaare iyo ganacsi baa ka dhaxaynaya oo waad u baabuurta hadhii habeen socota habeen barhka baabuurta way baabuurtan sharikadaha ee ganacsiga ee xamuulka ee waxsida ee xaggii agga uga gooshaya ilaa boosaaso ilaa gorow ilaa maaratay inta hergeysa ka yimaada agga xagga isu dhaafaya hadhigii hawaan midhaq shaallaynaya rag waa ka wada dhaxaysaa oo dadka degaamada kale degdegan waa ka dhaxaysaa oo waxa weeya dhaqaali baa isugu jira oo sharikado ganacsi oo shidaalka xoolihii isugu jiraan baa jooga xagga iyo xaggaba ah oo xoolihii laga tijaaraysanayay ganacsiga tijaaradu weligiiba waa socday oo way isugu jiraan oo waxaad arkaysaa garowga baasaboorradii baa laga qaadanayaado inankii hargeyse ka yimi kii burca ka yimi halkuu joogaado baasaboorkiisu qaada hodheeladi ku degayaado hawliisu wataa oo baabuurtaa nin waliba waa wadaa oo reeraha atraafta meel kasta jira nin waliba gaadhiga waa wadaa oo cidna cid abbaan umahay le inagu halka lasocod markaynu joogno saabi waxaan jira waa garayna baabuurka halka mara maxaa la odhan jiray laba laba daraf laba e eh, ya ah, waka laba qof baa xaggii xagga wax noocaas ayna soo maray sheekada laga baxa ummad islaam ah oo saa u ordaysa oo baabuurta wada wadata oan qofna qof yaatay odhanaynin tijaarada noocaas iyo ganacsigaas iyo noloshaas waxaa cusbitaallada hargeysa ayaa ilaa garoowa ilaa gaalkacayoo dadka ay tuba yihin oo imanayaan oo hudheeladii degayaan oo la ganacsanaya nolol baa socota ummadda islaamka dhexdeeda dadkii waa dad islaama ah, waa dad ehela waa dad si walba isu ah dalki waa degay oo khayr baa muuqda dadka madaxdii inay waxa ilaaliyaan nicamta noocaas iyo khayrkaas iyo wanaaggaas inay ilaaliyaan oo ka fekeraan oo xabade hadday dhacdo waxaasoo dhan baa la waayayaa maxaa ka iman doono ka sii dambayn doona ilahay baa garanaya subxana wa tacaala mawduuca waxaynu u tilmaami doonaa bal waynu uga hadlaynaa fitantu dagaalka fitantii horta muxuu yahay waa dagaalka noocii ah waxaynu ka hadli doonaa fitantu rasuulku inuu ka hadlay inay iman doonaan dadka islaamkii dagaalu dhex mari doono oo fitantaasi iman doonto wuu ka warramay wuxuu ka warramay oo taxdiir ka bixiyey rasuulku salawaatu iyo digniin in dadka muslimka islaayo digniin buu ka bixiyey oo axaadiid baa ku timi wuxuu ka hadlay salafkii aynu ka hadli doonnaa salafkii inay aad uga hadleen dagaalada noocan oo kale ah oo ay kutubta ku ururiyeen axaadiida rasuulka oo la tasniifiyey oo lagaga hadlay baynu ka hadli doonaa waxaynu ka hadli doonaa dadkii salafka ahaa dagaalada muslimiinta dhexdooda say ka yeeli jireen say uga carari jireen say uga dhowrsan jireen say uga fogaan jireen baynu taaban doonaa waxaynu ka hadli doonaa haddii wakhtigu inoo saamaco maxaa lagaga nabadgelayaa in laga badbaado fitanta dagaalka fitanti waxaa weeye dagaal kasta oo dad islaami ay adduunyo ku dagaalamayaan adduunyo ay isku hayaan anigaa ah halkan xukumaya dhulkan anigaa ah xukumayo dambaabaya anigaa ah cashuurta ka qaadanaya waa weeyaan waa fitan inaad tidhaahdo xuduud gaal ingiriisi tegay baan tegayaa oo aan ku dagaalamayaa oo dad ku dhammaanaya waa baatil inaad tahay reerkaygaa degaa oo abiyo isr baan meesha uloo ciddii timaadda waa ku dilayaa waa baatil dalka waa dal islaama ninaynu markaa ku demdemleeyo lagama ogola waa in la yidhaahdaa waa dagaal fitana waa xarbu fitan wax la ogol yahay maaha ku dagaalanka lagu dagaalamo dhul masaafo islaam degan iyo muslimiintu ay degan tahay in la ysku laayo waxa weeyaan wax bannaan maaha waxaa u daliila rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo qitaalka adduunka iyo dhulka iyo madaxtinimada xadiidkii abu hurayra rasuulku wuxuu yuhliku الnaasa hada alxayu min quraysh qaaluu famaa ta'muruna waxaa dadka halaagi doona reerkaa reer quraysha buu rasuulku quraysh markaasuu maxaad nafaraysaa rasuulka ilah bay saxaabadu anna annaasa ictazaluuhum xadiidka bukhaari baa wariyey macnaha haddii dadku ay ka ictizaalaan oo nimankaa madaxda ah ee ummadda dhibka ku wada aanay la safanin oo dagaalka la gelin lakaana awlaa bihim taas ayaa ku abboon oo ibn xajar markuu xadiidka fasiraya wuxuu leeyahay wاlmuraadu أnahum yuhlikuuna الnaasa bisababi طalabihim اlmulka wاlqitaala liأjlihi fatafsudu axwaalu الnaasi wayakuru اlkhabط bitawaali اlfitan macnaha xadidka waxaa looga jeedaa in dadka ay lagula dagaalamo mulki iyo madaxtinimo iyo meesha anaa qabsanaya arrintaa dagaal lagu kiciyo oo dadka axwaashooda markaa fasaado la qaxo dhiigu daato lagu kala yaaco taas baa looga jeedaa marka mulkiga iyo madaxtinimada lagu dagaalamayo iyo meesha anaa raba anaa maamulo iyo anaa xukuma laysku laynayo taasaa waxay tahay dagaalka fitanta ah ee rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu ka digayo xadiidka kaa bukhaari baa wariy xadidka axmed iyo ibn abi shaybe iyo wariyeen majmuc zawaaidkana ku yimo saxiixa wuxuu leeyahay harwaan ibn milxaan maalin maalmaha ka mida ah waxaanu la fadhinay saxaabigii la odhan jiray camaar ibnu yaasir baan masaajid wada fadhinay buuri markaasa waxaan ku nidhi waxaad nooga sheekaysaa xadiidka rasuulka ee fitanta ku saabsan nooga waran markaasuu rasuulku wuxuu yidhi sayakuunu bacdii umaraa'un yaqtatiluuna cala almulki yaqtulu calayh bacduhum bacda waxaa iman doona niman madaxa oo madaxtinimada isku laaya madaxtinimada isku laaya ayaa iman doona madaxtinimada markaa meel ay wada joogaan kala dhacsanayeen ama meel maxaan ku dhaha dee ay rabaan niman inuu xukumo ha ahaato way soo gelaysa waxaa la isku diidayaa anaa madaxa ah oo halkan xukuma ee adugu ha iga imanin ma liide so intaa madaxa la isku haysta dee rasulka inoo sheegay salawat ullahi wasalam waa fitanti ayuu noo sheegay salawaat ullahi wasalam waxaa ka mida ah dagaalka fitanta noqonaya raayada indhahala oo casabiyadda iyo qabyaaladda ah lagu dagaalamo oo tolla ay reer hebeel beri fulaan ah baa waxay ka mid tahay dagaalka fitanta aan sharcigu ogolayn oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man qaatala taxta raayatin cummiya yaqdabu lilcasabiya wayuqaatilu lilcasabiya falaysa min ummati xadiidka imaam muslim u wariyey raayo indhala'aaneed calal indhala'aaneed qofka ku dagaalamaya meel meel loo socdo la garan maayo wax loo dagaalamayo waxaan dee raad lahayn oo waxaan shareecadu markaa ictibaarin oo xadiidku waa kiya waladii nafsii biyadi laa tadhabu اdunya xatى yaأti calى الnaas laa yadri alqaatilu fiima qatal wاlmaqtuulu fiima qutil waxaa iman doona wakti ka wax dilay aanu garanay talo maad waa ku dishay ka la dilay aanu garanayn maxaa lagugu dilay markaasaa waxay yahan rasuulka kayfa yakunu dalik arrinkaa seebuu dhacayaa in qofka wax dilayn aanu garanayn si wax u dilay muxuu wax ku dilay kii la dilayna maxaa lagugu dilay markaasuu yidhi alharju waa dagaalka faraha badan alqatlu wاlmaqtuulu fi الnaar ka wax dilay kala de naartu geliy marka waa dagaalka de dhala'aaneed meel kasta la iska yimi qawda la isku hayo isu habarwacashada keenaya la isu yimaado kaas baa la yidhahdaa marka wuxuu u dagaalamaya ninkaasi yaqdabu licasabiya tollaay casabiyada reer hebeley wuxuu dagaalamayaa casabiyad buu dagaalamaya ummadayda kaba mid ahaa ayaa rasuulku yihi salawaatu اllaahi wasalaamu calayh rasuulku ka sii waramay fitantaasi inay daahiri doonto oo iman doonto oo qadarka ilaahay kowniga ah in arrintaas iman doonto waa ka warramay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo xadiidka fii saxi bukhaari ku sugan min xadiidi abu muusa alashcari oo rasuulku le inna bayna yaday saaca ayaaman yurfacu fiiha alcilmu wayanzilu fiiha aljahlu wayakuru fiiha alharju wاlharju alqatl waxaa iman doona saacadda qiyaamo ka hor waxaa iman doona in cilmiga la kor qaadi doono oo jahligu iman doono cilmiga meesha laga qaadayo see loo qaadaya ma aha macnaheedu culimmadii iska joogta in quluubtooda cilmiga laga masaxayo ee xadiid kale wuxuu tilmaamay in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min quluubi اcibaad wainamaa yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xataa laa yubqi caaliman maaha in cilmiga laga siibay qulubta culimmada ee waxaa weeyaan dadka cilmiga la'aa dhimanaya xataa lam yubqi ilaa alla reebin caalim riwaayaadka qaarkood xataa laa yabqa caalimun ilaa aan caalimba soo hadhin markaasay dadku waxay madax ka dhiganayaan ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dad wax magarataan aqoon lahayn baa hawsha loo dhibay kuwaasa intay fatwoodaan ummadda meel ka tuulayo dagaalku waa jihaad iyo waa cadow maaragtay inuu soo duulay iyo kuwani waa caynkaas iyo alsdifac baad ku jirtaado xadiidkan dulmanaha u bixiyey ba taqaan xadiid baa jira dulmane soomaaliya o dhan waa mujaahidiin kii dagaal dhowr iyo siddeedankii bilaabay ilaa maanta mujaahid baa la wadaya kulli xadiidka dulmanaha waxaa weeyaan man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna damihi fahuwa shahiid habar wali waxa kule mujaahid baan ahay waxay sheeganaysa marka xadiisku meesha waa ku dulman yihi marka reer aan mujaahidiinayn ma jiraan madi reer walowba waa mujaahid suba aragtid in markaa macaalimtii diinta lagu ciyaaro oo nin waliba yidhaahdo waxaan ahay mujaahid baan ahay waa dhibaato taagan waxaa wey markaa jahliga wuxuu keenayaa kuwaa dee fatwada ku duugaya mogti fatwa hoosta uga dhiibay kuleh hosoco hor soco hor soco shaqaad ku jirtaan fiican badaysa waxa ummadda isku baabiiyeyba qudhiisu weed hoosta ka soo tuuraya waxa la yihahda fatwo somaaragti marka rasuulku waa sheegay arrintaas inuu iman doono markaa qatligu marka jahligaas meesha yimaado harjiga iyo isdilkaa badanaya ayuu noo sheegay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a xaadiida bukhaari ku sugan ina bayna yaday saaca fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim waxaa iman doonta saacadda qiyaamo horteed fitan sida habeenka mugdigiisu qaarba qaar kugu dhiibayo fitan saasoo kale ah oo habeenka markaad sii joogta mugdigii baad sii gelaysa yusbixu rajulu muؤminan wayumsi kaafiran wayumsi muؤminan wayusbixu kaafira wuxuu ninku waabariisanaya isagoo muminah wuxuu galabaysanaya isagoo shayaana soma galabaysanaya oo dhiiggii muslika alaashada kobdaa ku udoos wuxuu galabaysanaya isagoo mumina wuxuu waabariisanaya isagoo gaala waa xaalad khatara soma aragti markaasaa rasuku wuxuu idhi alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im wاlqaa'imu fiiha khayru min almaashi wاlmaashi fiiha khayru min asaaci ka fadhiyaa wuxuu ka khayr badan yahay ka taagan marad xabadu isku dhacdo oo dagaalku bilowdo ka fadhiyaa wuxuu ka khayr badan yahay ka taagan waaye kaa taagan markuu waxjaleecay inuu kaco aa dhici karta ka hordo ku dhaqaaqo ka taagan wuxuu ka khayr badan yahay ka socda waaye hadduu socdo dee ku sii dhawaa meesha wax ka socdeen ka socdaa wuxuu ka khayr badan yahay ka ordaya oo dee oradmar hadduu meesha galbade soo maaragti markaasaa xadiidku wuxuu leeyahay man tasharafa laa tastashrifuhu qofka u hanqaltaaga marka oo baashi markaa meesha wax ka dhacayeer eegeegaya ee raba war meesha maxaan eeganaya aan ka kaco tollaayda de kacay oo xaggeena dhaaaga barka ka baxda bakala qaayan tollaay ka kac fadhiga ninkaa marka hanqal taagay tastashrifuhu waa halaagaysaa buu rasulku salawatu ullahi wasalam oo ninkaasi waa tegey faman wajada minha malja'an aw macaadan falyacud bihi qofka helaya meeluu ka galo ama meeluu maciinsado uga cararo fitantaa halkaa magan gala bu rasulku salawatullahi wasalam alayh marka fitantu markay jirto inaad ka cararto meesha kaga maqnaato oo ka dhuumato mar haddii waxay isla muslim ay yihiin taasaa marka hadyigii rasuulka ah salawaatu wasalaamu calayh unoo sheegay wuxuu rasuulku waa ka digey digniin bu digniin xoog leh ayuu ka bixiyey waxaa la yidhaahdo dagaalka fitanta ah ee muslimka dhexdiisa ah. oo rasuulku wuxu ley salawaat ullahi wasalaamu calayh laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi ha noqonina aniga gadaashay gaala ha noqonina qaarba qaar luqunta gooyo oo dee qof muslimii qof muslimi luqunta ma goynayo marka waxaad shabbahaysaa haddaad arrintaa ku tallaabto haddaad xalaashatayna dee waad ku sifoobaysaaba haddii kalena waxaad noqonaysaa inaad u ekaatay gaalkii say isu leedaysay gaalo oo kale baad noqonaysa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh maalinta xajatulwadaaca uu madda sagootinayey ee uu la hadlayey khitaabkiisii macruufka ahaa ee ogeysiiska iclaanka iyo baaqu jeediyey wuxuu ahaa in ummadda dhiiggeeda uu leeyahay hala islaaliyo oo qofna qof kale yaan ku tacadiyin inna dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum wa abshaarakum عlayكم xaraaم kaxurmaةi yومiكم hذا فيi baladiكم hذا فيi شhهرiكم hذا أlاa hal ballغtu qاalوu نacم qاala اللaهma شhهd فlيublغ الشhاahiد الغاaئبa rasuulku salawaat الlahi وaسلaaم عalيه wuxuu leeyahay war dad yahu dhiiggiinoo daadisaan dhiiggiinoo dhexdiina daadisaan iyo xoolaa kala dhacdaan kala qaataan iyo cirdiga oo ku tacadidaan oo qofku aad caydaan oo xamataan oo maagtaan iyo jirkiis ku tacadidaan arrintaas dhexdiinna waa ka xaaraan muslimka waa xaaraan dhexdiinna rasuulka caynkaa cilaabay wuxuu mina u taagan yihi oo khudbadu dadka la hadlayay markaasuu weliba wuxuu leeyahay sida maaragtay bishan ay xurmo u leedahay sida meeshan ay tahay meel dagaal iyo dhiig ka caagan oo maka ah iyo xaramka dhulka kani uusaa u yahay baa arrintaasina xaaraani ka tahay markaasuu weliba wuxuu leeyahy war ma idin gaadhsiiye arrintaa qaaluu nacam waadna soo gaadhsiiye ilaahw ka markhaati ahow ilaahw ka markhaati ina gaadhsiiye sidaa darteed baa ibnu cabaas markuu xadiiska akhriyay ba wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadihi lawasiyathu ilىa ummatihi falyuballig الshaahidu اlghaayib allaan ku dhaartee waa dardaarankii rasuulku ummaddiisa u dardaarmay ee ka maqladow ka maqlee joogow ka haayibka maqan gaadhsii oo sidaa rasuulku inoogu soo gudbiyey adiguna u sii gudbi ayuu leeyahay cabdullahi ibn cabbaas radi allahu canhu waa khuuurada marka dhiigga daadintiisa islaamka meesha gaadhsanta oo waxaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aley isagoo fitanta ka digaya maalin maalmaha ka mida ah, wuxuu kor uga baxay uub min aaabi اmadiina meelaha qalcadaha dhufaysyada ah oo meel taaga ah, oo alcada ah buu korka uga baxay markaasuu dadkii la hadlay inii la ara اlfitan taqacu khilaala buyuutikum ka waqci waxaan arkaa buu horta waxaa arka ma aragtaan buu yihi markaas ilmaha rasuulka ilaahow waxaan arkaa u ihi inay guryihiina hareeraheeda ku dhacayso sida dhibicda roobku ay ku dhacdo oo dhibicda roobku meelama dhaafto meel kasta ku dhacda fitantuna markaa insaa idinku dhacayso ayay muuqata buu leeyahy yacni waxyaabaa soo socda ee qaybka ah ayuu rasuul ka warramaya oo dagaalka muslimiinta dhex mari doona iyo mashaakilaadka dhici doona ayuu ka sii warbixinayay salawaatu wasalaamu calayh salafku mawaadiicda fitanta aad bay kutubta ugu qoreen oo ihtimaam gaaray siiyeen si looga digo ummadda dhibkaas oo waxay ka alifeen kutub gaar ah bay ka qoreen oo kutubta axaadiida ah ee taaliifka abwaab kitaabulfitan la yidhaahdo ayay si gaara ah axaadiidiisa iyo wixii ku saabsanaa kusoo ururiyeen oo abi camri daani waa ragga kitaabka gaarkaa ka qoray oo abi cabdillaahi ibnu cali ibnu xamaad alkhusaaci kitaab dhan buu fitanta kuleeya ka qoray oo imaam alaajuri kitaab dhan buu ka qoray fitanta oo ibnu kaiir annihaaya fi اlfitani wاlmalaaxim ayuu ka qoray kutubtu way fara badan tahay imaam albukhaari kitaabkiisa saxiixa ah kitaabulfitan baa ka mida markaasuu abwaab aad u qurux badan oo u nuucnuuceeyey dadka abwaabtiisa waxaa ka mid ah aayadda aynu soo qaadanay buu ku baabaystay baabu maa jaءa fii qowli اllaahi wاtaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa baabuu ka dhigtay oo wuxuu baabaystay man kariha an yukaira sawaad اlfitan qofka nacaya inuu badiyo fitanta maaragtay muyutuulkeeda iyo inuu badiyo iyo dulmiga iyo shirkiga iyo waxaa wuxuu ka hadlay baabu tacarubi fi اlfitna in la baadiyoobo baadiye u qofku marka fitadu timaado in meel miyiya loo baxo aan markaa waba ka jirin ayuu baabaysta baabku keenay wuxuu baabaystay baabun min addiini alfiraaru min alfitan diinta waxaa ka mid a in fitanta iyo meesha dhibku ka jira lagu dagaalama laga cararo oo laga fogaado wuxuu keenay baabu اlfitnati alatii tamuuju ka mawji اlbaxri fitanta sida maarata hirarka badda ay maaragtay u socdaan fitanta ku imanaysa ee khatarta ee aad la isugu laynayo ayuu u baabaystay wuxuu baabaystay baabu duhuur اlfitan fitnanta muuqashada wuxuu baabaystay baabu altacawud min alfitan fitnanta ilahay in laga maan galo marka abwaab fara badan buu ka hadlay salafka haddaynu isdul taagno aad iyo aad bay arrinta tan digtooni uga qabeen dadkii saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin dadkii diintan eh, eh, xaggooda inaga soo gaadhay aad iyo aad bay mawduuca kan uga carari jireen oo qiimaha iyo sharaftu wuxuu ahaa in laga cararo dagaalka muslimka qiimihi iyo sharaftu wuxuu gaalada in lala dagaalo la jihaado oo la iska dhiciyo meeshii la rabay lagu adkaado in lagu adkaado meesha la raba in la badbaadiya la badbaadiyo oo muslimka ah saa darteeda bukhaari wuxuu soo saaray axnaf ibnu qays baa wuxuu leeyahay maalin baan soo baxay anigoo doonaya waxoogaagii dhex saxaabada cali iyo mucaawiya inaan gurmad galo oo cali marka aan safkiisa galo abubakara saxaabigii loola jabay la kulmay ayna turiidu ya axnaf war axnafow xaggee baad u socotaa markaasuu waxaan u socdaa uriidu nasra ibni cami rasuuli sal lla slam waxaan doonayaa inaan u hiiliyo nebiga in adeerki markaasuu yidhi yaa axnafu irjic walaxnafow laabo fa innii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka waxaan ka maqlay isagoo leh idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar hadday isla qaabilaan muslimiintu seef iyo dagaal hadday iskala hor yimaadaan ka wax dila iyo kala dilo naartay gelayaan baa rasulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh waliba fii riwaayat اlbazaar waxay leedahay ida اqtataltum calى اdunya falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar hadday adduunyada isku laysaan ka qaatilka aya ee wax dilay iyo kala dilayba waa fi naar oo markii saxaabadu weydiiye rasuulka ilaahdow kala dilay garan ka wax dilay garanaye kala dilay isagu aan waxba dilin xaalkiisu muxuu yahay inahu kaana xariisan calىa qatli saaxibi isagoo nafsima isaga caan u lisay nafla-aan baa meesha dhigtae hadduu hadduu tamar u hayo niyadiina waa hayaa oo casmi ah oo goostay inuu dilo hubkiina waa wataa marka gacantu baa laga horreeye isna waa ku dadaalay inuu dilo marka wa isku kiis waa isku kiis soo maragti eh, taas waxay kutusinaysaa markaa saxaabadu dee say isaga ilaalin jirtay inuu qofku biiriyo muslimiin wax dhex maray inuu qola biiriyo baa laga digaya waxaa la mida ah, eh, cumar bn khaaa cabdillahi eh, bni cumar isaga qudhiisa fitnadii ibnu zubayr waa t zubayr oo markaa xijaazi madiin maka iyo qabsaday lagu soo duulay oo la yidhi markaa la qabto oo meesha laga baneeyo duulaankii iyo iyo raggiis wadeen baaro ka mida ah waxay u yihaadeen cabdillahi bni cumar war cabdillahi bni cumarow ina annaasa sanacuu dadka waxay sameyn waxaad ujeedo wa anta ibnu cumar wa saaxibu nabiyi sala allahu alay wasalam cabdillahi bni cumar baa tahay saaxiibka maxaa kuu diiday inaad dagaalka nala gasho markaasuu wuxu uhi ina xarama dama akhi ilaahay wuu iga xarimay walaalkay dhiiggiisa alla wa iga xarimay saasuu yidhi markaase waxay ku idhaahdeen umyaa ilaahay oo dhan waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna la dagaalama ilaa fitna la waado markaasuu yhi qaatalnaa xataa lam takun fitna waanu dagaalanay ilaa fitna la waayey wa kaana addiinu lilaah diintu ilahay u sugnaatay turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuuna fitna wayakuuna diinu ligayr اllaah idinkuse waxaad doonaysaa bu inaad dagaalantaanoo inta aad fitno dhalisaan oo fitno keentaan diintuuna ilaahay cid aan hayn u yaa rabtaan mara isku baama nihinee ina kalakaxay buudi marka salafku aad bay iska ilaalin jireen inay muslim dagaalkii galaan ibnu siriin wuxuu leeyahay sacd bin abiwaqaas saxaabigi lo jiray ayaa isaga qudhiisu dagaalka waxaa lagu yihi war sacadow waa raggii ka miyaadan dagaalka gelaynin shuuradii baad ka mid ahayd raggii ahlushuuraa ee anta axaqu bihada alamri min hayrik dadkan adigaaba ka mudan markaas wuxuu hi waa haddaad taa dagaalka nala gal waxaad ii keentaan idinla geli maayo ilaa ay la timaadaan bisayfin lahu caynaani wa lisaanu yacrifu almu'mina min alkaafir haddaad ii keentaan buu hi seef carab leh oo bishma oo eh, maxaan kula indhale oo muminka iyo kala taqaana kaafirka oo markaa muslimka ku dhufto ka boodaysa oraysa may ka dah kan waa waa muslimiin oo markaan gaalka ku dhufto dilaysa seefta haddaa ii keentaan waa idin raacayaa buuri way horena waan jihaaday mujaahidna waan jihaadkana waan aqaanaa buuri bal seeftaa ii keena waxii kala soocayso oo daxgee loo keenaya seef noocaasa macnaa wuxuu rabaa inuu sheego muslim anigu dili maaye eh, badayda ka baxa buu leeyihi hawsha nin qabanaya miyihi wuxuu ka marwaan ibnu xakam oo raggii markaa reer banu umaya madaxda xilka khilaafada qabsaday oo isagoo libado lixdan taqriiban meeladaaisu ay weyntahay xul ku soo wareegay markaa raggii markaa la dagaalamay ee ka hor yimi waxaa ka mid ahaa addaxaak bn qays oo raggii baycadan la galay taqriiban cabdillahi bnu zubayr iyo markaa eh, reer qayskaasuu markaa kiciyey marka marwaan eh, duulaankii uu qaadayey buu ayman ibnu khurayb ninka la yidhaahdo alasadi qaarkood le waa taabici suxba inuu leeyahan haduu shay ku jiro hadal khilaafi ku jiro ayaa waxay yidhahdeen waxaanu rabnaa inaad safka nala gasho dagaalka nala qaadid haddaad tahay ayman markaasu wuxuu uhi inna abii wa cammii shahidaa badran aabbahay iyo adeerkayba beder bay ka qayb qaateen dagaalkii beder facahidaa ilaya an laa uqaatila axada yashhadu an laa ilaaha ila اllah fain ji'tanii bibaraa'ati min annaar qaataltu macak wuxuu yidhi adeerka iyo aabbaay waxay igula dardaarmeen qof ashahaadanaya oo islaam ah inaan la dagaalamin haddaadse ii keento inaan naartii beri ka ahay oo hawsha haddaan galo aan janno helayo aad ii keeni karto waa adugu way maageen war naga tag ba yidhahdeen waa waa waa adugu xoogaa laaf xumeeye markii dambe waa kii kelimaadka tiriyey gabayga tixda gabayga ah walastu muqaatilan rajula yusallii calىa sulطaani aakhara min qurayshi lahu sulطaanuhu wa calaya imi macaada allahi min jahlin waطayshin aw qaatilu muslima fii gayri shayin falaysa binaafici maa cishtu cayshi anu wuxuu yidhi nin tukanaya la dagaalami maayo i suldaan nin reer quraysha mada hebel madaxtinimadiisa nin madaxtinimadiisa ilaashanaya oo dowladnimadiisa ilaashanaya anuu nin tukanay u dil maayo buuri u raaci ma ku raaci maayo oo aniguna markaa isna madaxtinimadii uu qaadanayo oo uu de xilkiisa ku fadhiyo aniguna dembigii meeshaan kala tegaya buuri ilahay baan marka inuu maaragtay aqoon darra iyo jahdi marka wuxuu yidhi muslim iska layn maayo buuri anugu wixii anfacaana ka shaqayna waxaas anfacaya maa buuri ragga aad ugu mashhuurka ahaa salafka ka mid ahaa culimada aad markaa uga dheer uga caagan fitanta waxaa la yihahdo muarif ibn cabdillahi ibn shakiir baa ka mid ahaa wuxuu odhan jiray idaa kaanat markay fitnadu timaado qataada wuxuu yidhi idaa kaanat ilfitnatu nahaa waharab markuu fitani timaado intuu ka warramo dadka uga digo ayuu ka carari jiray meesha markaasuu wuxu odhan jiray fitnadu hadday timaado qof hanuunin maysee qofkay diinta ka saaraysa oo waa aad uga dheeraan jiray waxay odhan jireen waxaa adag qofku markuu fitanta dhex galo markay dhacdo oo uu dhex galo se uga dhex fakada way adagta saas darteed bay beydka umruqays uu jeediyey bay isku ay akhrin jireenoo markaa macnaheeduna uu yahay bukhaarina uu soo saaray beydka markaa salafka inay ku dhaqmi jireen oo isxusuusin jireen yaani markaa in la xumaysto baashu ee dagaalku inaanu faa'iido lahayn markuu fitan yahay ay soo qaadan jireen beytkii alxarbu أwalu ma takunu fatiyatan tascىa biziinatiha likulli jahuulin xatى ida اshtacalat washaba diraamuha wallat cajuuزa غayra dati xaliili shamطaaءa yunkaru lownuha watagayarat makruuhatan lلshami والtaqbiili wuxuu yidhi dagaalku marka u horaysa waa gabadh yar buu yidhi waa gabadh waa gabadhoo kale dagaalku waa gabadh quruxdeeda uu u degdegayo likuul mid kastoo aan wax ka garanayn waxa weeye wuxuu gaadh gabadhaas quruxda badan sumaaragti waa sida marka hore dee loo wada xamaasaysan yahay loo kash loo boodboodaya le dagaalka oo nin waliba le maanta waxaad qabsanaysaa ah, xamaasadda waa gabadhaa quruxda badan buu yidhi ee nin waliba jecel yahay le tolowsaad ku gaadhaa loo cararayo oo lagu barantamayo xataa ida ishtacarat markay hurta buu yidhi dagaalku horoo kaco washabba diraamuha yani uu aad u ulkomo oo dee dhibashada iyo dhaawaca iyo dilka iyo kala qabsiga iyo isjiidka iyo baayaalku kaco wallat cajuuzan hayra daati xaliil way jeesataa buui iyadoo wallat way jeesataa cajuusan xaalati habar islaan aan markaa hayra daati xaliil wax nina aan lahaynoo macnaha wax rabaaba cid markaa dhuganaysa islaan gabowday weliba shamaa'a ah oo cirada cirowday iyadoo cirowday oo habar ah ayay jeesataa buui dagaalku oo la inkira lowna midabkeedana waa la inkiraya foolxumadeeda watagayarad way doortay makruuhat alxaayati mid la nacayo oo lishami dhukasha iyo soo dhowaynto xitaa waa aragti mar hadday gawdo xitaa afkeedi la doorsaba kuleeyahaadoo laguma soo dhowaan karo soo ma aragti marka dagaalka waa noocaasoo marka horena gabadha yar baa loo xamaasaysnaa markii dhimasho iyo dhaawac iyo dhiba dhitimi nina fadhihi maayo nin wal ka caar meesha kaa kaxyo alaleeyahy waa la nacayaa marka isaga baa la nacaya marka dambe waa la sii jooggeedu qof waliba nacay markuu saxiibkii waagisa ku dhintay kanoo luga go'an kanoo gacan go'an kanoo indha beelay dhibkoo dhan marka la arko war meeshii aynaa kaxaysta war yaa ciduu noogu yeedhana kala kaxaysa marka dambe war iska heshiina war yaa un liyaaleyona kala qabta yaana kala kaxeeya way marka dambe tegeysa suma aragta marka waa waa tusaaley odhan jireen salafku bukhaarina wuu keenaya markaa gabayga burqays hadalkiisaas sheekhu islam ibnu taymiya wuxuu leey markuu minhaajusana uu ka hadlaya mawduuca fitanta oo fitantu dadku ahlucilmigun baa fahansan iyo waxgaradka fitantu dhibkay leedahay laakiin marka wuxuu dhacaan cid waliba markaa garata xumihiisa wixii markii hore laga hadintaan wax dhicin dad baa inma fahansana wuxuu yidhi wاlfitnaةu idaa waqacat cajaza alcuqalaa'u fiiha can dafci sufahaa haddii fitantii ay dhacdo dadka caqliga u saaxiibka ahi way ka caajizayaan dadka waxmagaratada ah inay wax ka reebaan wa hada shaأn fitan fitantuna waa caynkaa sida ilahay ba wili wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waidaa waqacat ilfitnatu lam yaslam min atalawuثi biha ilaa man casamahu اllah hadday dhacdana yaani wasakhdeeda iyo qulunkeeda cidina cid ilaahay badbaadshay mooyaane cidina kaba nabad gasho buuri marka waxaa weyaan lama sixi karo mar hadday dhacdo oo dadkii iska deganaa ee nabadda u jiifay mar haddii dagaalku dhaco waxaa ka hadhaya dhibaato oo ataa haddii degsi bay noqoto la yar xasilo waxa mooryaamoobay waxa shuftoobay waxa dhaca bartay waxa maaragtay eh, ku haynaya dhiigga aan hore dhiigu daadin oo hadda si yaroo hawl yar uxudi la doonaya marka waxay noqonaysaa waxaan laga soo kabanin marka waxa weeyaan waa arrin muhima dadku inay fahmaan in laga hortagaa inay mar kastaba ay muhim tahay sidii loo joojin laha wa kan eh, fitanti ibnulashcar eh, ninkii loo jee xajaaj ibnu yuusuf waa ninkii daraad garanaysaan oo dadka aad u dhibay oo ummadda laayey oo wax badan dhibaabeeyey markaasaa qolaa ku baxda oo dabcda inay markaa ninka kan duulahan lagu qaado ninkan madilaynaya ee suu doona samaynaya ee wuxuu doona halaagaya ee salaaddii hadduu doona siuu doona dib uga dhigayo waqti ka saarayo dhib badan baa laga sheegtay marka in cuqba ibnukaafir lo odhan jiray iyo abuljawza iyo cabdillaahi ibnkhaalib majmuuca waxay u tageen abu saciid eh, ninkii lo odhan jiray eh, eh, waxaa la yidhahdaa xasan albasri bay u tageen markaas wa xasanubasriow waa nin taabici oo faqiihana u ahaa waxaanu doonaynaa ninkaa daaqiq ah ee ummadda dhiiggeedii daadiyey ee xoolihii dhacay ee dhibaatada badanta ku haya ninkaas waxaanu rabnaa in aanu maanta meel kaga soo hadhno oo aanu maaragtay bal eh, dagaal ku qaadno eh, marka wuxuu yidhi aniga waxaa ii muuqata buu yidhi inaad faraha ka qaadaan waayo wuxuu ihi in takun cuquubatan min allah hadday arrintani tahay cuquubo xagga ilaahay ka yimi oo ninka kan xumaheenni iyo dunuubteenni ciqaab laynooga dhigay oo laynagu saliday ila kamaa takuuna yuwallaa calaykum dadku ma ogtahay had goor dadun bay yidhaahdaan dhibaatada waxaa kane madax xun baa jirta madaxada xumay shacabka xun bay ka soo baxday shacabkaan dhaamin shacab wanaagsan madax wanaagsan bu soo saara shacab xumay madax xun buu soo saara marka wuxuu hi haddii cuquubo ay tahay oo ilaahay lagu ciqaabay famaa antum biraadi cuquubat allaahi biasyaafikum ciqaabta ilaahay seefihiina ku celinaysaan haddii ciqaab xagga rabi ay naga tahay nagu salliday oo dembigeenna ay tahay seef iyo dagaal ha qaadaan cuquubada ilahay ku celimaysaan waa qodob wain yakun balaaun haddii laynagu imtixaamayna fasbiruu xataa yaxkuma allaahu wa khayru xaakimiin iska sabr iska suga ilah bayna kala xukumaye ha degdegina waa fiqi daqiiqa meeshay ka baxeen waxay idhaahdeen nuiicu hada cilji waa ninkan odaygan iska waba ninkan waba garan maaye muaasn dhegeysan kara ina mariya ina mariya waba garan maayo ninkan waktigu naga qaadaya waa hadda dee kuwa hawraadka intay kiciyeen caalamka islaamka hawraad oo durbaanka laysu tumay oo la yidhi maarata xukumaha xanaan la bedelo laa shaka ha waa dhib baa jira dul baa jira mashaakil baa dhacay laakiin wax badan waxay u baahan yihiin fahm wax badan waxay u baahan yihin waxaa la haysto armaa wax badan lagu waaya dalal oo kale waa ku burbureen qof meel jooga geeri buu leeyahay innagaa kow ka ahayn waxa weeye nidaam baa dhisnaa waxaynu nidhi eh, dadkii buu dulmiye balaayu sameeye halagu boobo ha boobo de maxay keentay waxba in la waayey la soo qaban laayahay waxaas wada haysa is wada ka soo baxay soo ma waxay u baahan tahay marka in eh, fiqiga noocaasi wax sahlan maaha xasanulbasri markaa wuxuu yidhi warkaas nimankii intay dagaalkii galeen bay dhammaantood leedeen wixii yimi o dhabad baa leeftay seeft baa leeftay oo dee xajaaj intuu ka adkaada baabaaji dhan marka waxa weyaan waa masaa'ilka muhimka ee dadku u baahan inay fahmaan fitantu mar kastaba hadday bilaabato dabaqabadasheedu maxay ummadda ku dambayn doonta la garan maayo waxaa muhima ah in la fahmo hubka qaadista la qaadayo oo islaamka loo qaadayo rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayh digniin aad weyn buu ka bixiyey in dadku ay hubka qaataan oo isu qaataan oo qofkan muslimkaa ah si loo ilaaliyo wax kasta oo dhiba ah oo keenayo idaa ah baa diintu reeb ay ka mid tahay inu imka loo qaato oo rasuulku yidhi man xamala calayna asilaaxa falaysa mina qofka hubka noo qaata oo ummadda islaamka inuu ku laayo hubka u sita annaga nagaa mid ah buu rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo xadiid baa wuxuu ka warramayaa xataa waxaa laguu diidan yahay inaad ku fiiqdo adoo dheerdheer ay kaa tahay ama baastoolada ama qoriga ama waranka ama doorida ama mid aad ku fiiqdasaa ku tiraahdo ku ciyaaraya laguma ogola waayo xadiidku wuxuu leeyahay laa yushiiru axadukum calaa akhiihi bisilaax fainahu laa yadri lacala ashayطaana yanzicu fii yadi fayaقacu fii xufrati min annaar midkin yaan walaalkii hubka aan ku fiiqin waayo waxaa dhici karta in shaydaanku gacantiisa ka siibo oo dabeetana intuu qof dilo uu ku dhaco naara jahanam dee hubka hadda la istaana waa hub rasaas oo oo dee xabadihi waa dhci karta in iska jito waana wax iska dhici karaa waxaan garanaya waa anigoo nin niman saas askaro meel aan la joogno oo nin baastooladii dhiibey marka hareeraasaa laga marsanya marka ammaankuna waa furan yahay marka caadada nidaamku wuxuu yahay si kasta hadii wax lagu dhiiy marka hadaad ka taari karayso korun baa saas kor baa loo ridaa sho marka waxaa islaa dee ammaanka xidh dhagum baan ka sabsaa waa ka buute xabaddi saa una idhahda soo maahan markaa khatar wey wa kale si gacantaadu hadda sidaa baa wax u dili kartaa ya haddabaan saa ku dhigta marka waxa weyaan mar kastaba yani kufiiqidda iyo farafaraynta iyo ciyaa waxaa weeye waa khatar xadidku wuxu le marka waxaa dhici karta gacantaa shaydaanku inuu ka siboodo xabada oo dhuunta ku jirta waa dhici karta o aad taabato finish intaasaa ku dhimatay marka taxadarkaasaa sharcadu bixinaya si aan qofka muslimka wax u gaadhin xataa rasuulku wuxu leeyay salawat ullahi wasalaamu calayh haddii midkiin uu uu wato baalkii leebkii oo xagga hore markaa dee baal suul iyo waxaa ugu jira maaragtay biri waxba afka ugu jira hore markaa masaajida soo gasha ama suuqa maraysa afka qabo si aanu qof muslima ah, aanu u mudin waa hubkoodii waaga haysteen mogta balcaaradooda qofka mudaya marka afka hore qabo marka masaajidka soo gasho haddaad seeto ama aad marayso shaarica iyo suuqyada dhex marayso saasuu leeyahy rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyadoo laga looga dan leeyahay in dadkan laga ilaaliyo hubku inuu dhibaabeeyo uu geysto waxaa rasuulku salawaatu ullahi waase inoo sheegay ee qofku hadduu walaalkii hubka ula baxo idaa ashhara almuslimu calaa akhiihi islaacan falaa tazaalu malaa'ikatu talcanu haddii mid hubka ula baxo dadka muslimiinta oo kula dagaalamayo malaaigta nacdasheeda ku socoto malaaigtaa ku nacdalaysa in ilaahay kaa fogeeyo intaad hawlahaas o dhan ku jirto arrimahaas o dhan waxay ku tusinayaan in loo baahan yahay dadku inay iska ilaaliyaan fitanta oo dhiig aan la daadin oo aad looga fakaro sidii wax kastoo yimaada xal loo gaadha siyaabaa looga bixi karo ee la iska ilaalin karo arrimaha kan waa diinta ilah oo la qabsado alictisaamu bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnahoo la qabsada xalka ah oo haddii dadku wax isku qabtaan in eh, xuluusha shareecada loo celiyo in wadahadal iyo lagu dhammaysto si maarata ehelnimo iyo islaamnimo lagu dhamaysto wixii dana ah oo la wada hadlo wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraqu ilahay xadhigiisa qabsada oo ha kala tegina oo wain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi wالrasuul in kuntum tuuminuuna biاllahi walyowm اlaakhir yani u celiya hadday wax idin dhex maraan kitaabka iyo sunnaha u celiya ayaa allah subxaanaه wa tacala qur-aankiisa ku leeyay oo xadiidka abuwaaqid aleyfi rasuulku wuxuu sheegay inay fitan iman doonto markaasaa mucaad wuxuu yidhi tasmacuuna maa yaquulu rasuulku wuxuu dilay ma marka inahaa satakuunu fitnatun qaaluu fakayfa lanaa yaa rasuula allah aw kayfa nasnacu see yeella maxaan samaynaa haddii fitnay dhacdo markaasaa wuxuu tarjicuuna ilaa amrikum اlawal waxaa u noqonaysaan amarkiinni hore macnaa diinta u laabanaysaan oo nabadgelyadiiba u noqonaysaan oo waxaa u ahaydeen islaamnimada ah, baa u laabanaysaan oo rasuulku wuxu uhi salawaatu اllahi wasalaamu inii taraktu fiikum maa in ictasamtum bihi falan tadiluu abada waxaan idinka tegay shay haddaad qabsataan aydinaa lumay markaa xalka waynu haynaa xalku waa kitaabka iyo sunnaha oo la qabsado xalku waa atasalux bilcilmi sharci cilmiga sharciga ah oo maxaanku idhaahdaa dadku ay bartaan oo qadaayaadkooda u celiyaan xudayfa wuxuu odhan jiray laa taduruka alfitna maa carafta diinak fitnadu waxba ku yeeli mayso mar haddaad diintii taqaano inama alfitnatu ida ishtabaha calayka alxaq wاlbaaطil fitnadu xaq iyo baatilkuna iska kaa walaaqmaan waxba kala garan weyda weeye marka khayr oo dhan waa diinta barashadeeda ku jiraa iyo ku dhaqankeeda baa lagaga badbaadiya colaadaha iyo mashaakilaadka jahlku ka dambeeyo man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin qofka allah subxaanaه wa tacala u khayr la maago diinta ayuu fahansiiyaa fahamka diintu waa ta lagu helayo maxaa xalaala muslimka dhiiggiisa haddaad disho maxaa ka imanaya oo rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayhi dee xadiiku wuxuu ku leeyahay yani waxaa weeyaan qofku lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajul muslim adduunka oo dhan oo zuula ayaa ka sahlan qof muslima dilka saa u fahamsan tahay markaa qofkani qiimo weyn buu kugu fadhiyaa qofkan muslimkaa ah qiimo weyn buu kugu fadhiyaa tallaabo inaad aggiisa u qaato waxaan lagu haliilayay tallahi reer haba macno weyn keeni maysa aakhiradaada marka qabriga lagu dhigo waxaad layse lagu su-aalo reer hebel meesha kuma soo gelin reer hebel wax kuma tarin hebel hebel laan hebel baana wax ku tari mayso wax ku soo biiri mayso qabriga maraaca inta lagu lagaaga tegi doona halka kan waxa weeye madaxdii kuxukumaysa waxba kuu tari mayso tolkaa waxba kuu tari maayo adigaa lagu haystaa qabriga lagu haysta maxaad yeeli waxaad samayso dhan baa lagu weydiin doona waxaad laysaa lagu haysta soo maaragti waxaad u baahan tahay marka inaad baqato oo ilaahay subxana watacala ka baqato waxyaabaa lagu gaadhaya waxaa ka mid ah, taqwa allah ilaahay cabsashadiisa ayaa waxay tahay waxa lagaga badbaadayo fitanta iyo dilka iyo dhibaabaha ummadda isu geysanayso marka cabsi ilah jirto waa laga joogsanaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka baqa ilaahay faraj buu furaya oo ummadda markay baqasho la timaado ilaahay wuxuu keenayaa xasilooni iyo heshiis ba alla keenaya marka eh, khayrka aynu ka fakerayno ka shaqaynayno haddaynu khayr doonayno ilahay wayna hagaajinaya waman yattaqi illaaha lahu min amri yusran qofka ilahay ka cabsada arrinkiisa ilaahay wuxuu ka dhigaya mid fudud buu ka dhigaya oo taqwaduna waxaa weeye shareecado oo lagu socdo an laa yaraaka allahu xayu nahaak walaa yafqidaka xayu amarak meeshii eh, lagaa rabay inaan lagaa waayin meeshii lagaa reebay inaan lagaa helin ayaa lian yuطaaca falaa yucsaa wa an yushkara falaa yugfar wa an yudkara falaa yunsa ilahay in la aطeeco aan la caasin ilaahay in la xusuusnaado o aan la ilaawin ilaahay in la mahadiyo oo aan la caasin ayaa la doonayaa oo loo shukr noqo laga kufrin marka waxaa weeyaan taqwadaasa waxay tahay farajka oo taqodu waxay keenaysaa qofku markuu ilaahay ka yaabo waa la ilaalinaya ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun baa ilahay kuwa alla ka cabsanaya marka shayطaan soo maro xun ku dhacaan waxaa weeyaan ilahay bay xusuusanayaan markaasay wax arkayaan oo ka joogsanayaan fitantiiyo xumihii markay xusta acuudu billahi min ashaytan xagaan u soconnaa waxbay isweydiinayaan oo qofka ilaahay ka cabsanaya rabbi baa la jira allah baa la jiro maciisa ina allaha maca aladiina اtaqow wاladiina hum muxsinuun alla wuxuu la jiraa kuwa alla kayaabka abuu macooda yahay soo ma aragtid waa umuurahaagaa la sahlaya oo la fudaydinaya ilaahay baad xigtadiisa noqonaysaa kuwa uu jecel yahay baad noqonaysaa balaa man awfaa bicaadi waاtaqaa faina allaha yuxibu اlmuttaqiin alla subxaana wa tacaala waa jecel yahay kuwa alla ka cabsada allah hadduu ku jeclaado wax waliba waa sahalo wax waliba way dhammaanayaan wax waliba way fududaanayaan waxaad helaysaa ta'yiidka ilaahay oo qofka ilaahay ka cabsanaya xagga rabbibaa ilaahay kaa xoojinaya oo madad iyo quwo iyo waxaadan malaysanayn baa lagu siinaya balaa in tasbiruu watattaquu wayaatuukum min fawrihim haada yumdidku markii laga hadlayey dagaalka cadow ee gaalada la dagaalamayo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo taqwadiisa ayaa waxay tahay farajka lagaga bixi karo fitanta waxaa ka mid a fitanta waxaa laga badbaadayaa oo laga dhex baxaya waa ducadii baryada ilaahay la baryo oo la laasimo ducada la badiyo oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ducadu badi jir oo eh, idaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan addoommaagu hadday kaa weydiiyaan waan dhowahay eh, hay baryeen waan ka ajiibayaa buu ley alla subxana wa tacaala marka waxaa la rabaa in ducada labariyo la badiyo oo ambiyada ilaahay soo daray duruufahooda iyo danahooda iyo xaalada ay ku jiraan allah bay uma jireen fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir nabiyu nuux buu ahaa duruuf markay adkaatay oo cadowgii meel kasta isaga yimi oo diintii la qaadan waayey oo sagaal boqol iyo ah, maaragtay eh, konton sannadood alfa sana ilaa hamsiina caaman uu ku dhawaaqayey waa ka markii gebagabadu ay noqotay loona sheegay inaan intaa rumaysay mooyaane cid kale aanan soo gaayn rabbana eh, inii maqluubun fantasir ilaah waa layga adkeeya hili weli markaas alla weeyey wa tacaala oo fafataxnaa eh, abwaaba asamaa'i bimaa'i munhamir waa ka la wa tacala nabiyullaahi yuunus markii xuutada badnigeeda ku dhacay oo halkaas uu ku jiro oo amarkii rabbi intuu khilaafay lagu ciqaabay fanaadaa fi الظulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin faاstajabnaa lah wanajaynaahu min algami wakadalika nunji اlmu'miniin halkaasaa ilaahay ka soo tuuray uurka xuutadaas isagoo mugdiyaashaas caloosha xuutadoo mugdi ah badda maaragtay qaaceeda hoose gunta hoose oo mugdi ah hirarka iyo mawjadaha oo mugdi ah habeenka oo mugdi ah dulmaadkaas kor saaran buu rabbigii ka maqlay rabbi uu ka maqlay markaasaa laga ajiibay oo codkiisa ilaahay maqlay oo bannaanka loo soo turay allah baa wax furdaamiya allah baa ummadaha dhibka oo dhan fayda oo rasuulku marka uu ducaysanayo allaahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasal wاljubni wاlharam waacuudu bika min cadaabi اlqabr waacuudu bika min fitnati اlmaxyaa walmamaat buu odhan jire marka fitanta ilaahay buu ka magangelaya oo ducada xitaa salaadda ad arkaysa lagu ducaysanayo oo intaa uu leeyahay waacuudu bika min fitnati اlmaxyaa walmamaat ilaahu fitanta nolosha fitanteeda iyo geeridan kaa maangalay markaa ducada in la badiyo oo xilliyada wanaagsan la ilaashado waa waxyaabaha alla subxaanaه wa tacaala uu dhibaatay naga faydayo allah subxaanaه wa tacala waxaan weydiisanaynaa colaadaha iyo waxyaabaha umay allah inay qabooji ilahay waxaan ka rajaynaya subxaana wa tacaala abshir khayr aanay waafajiyo sharka alla hayna ilahay waxaan ka baryaynaya subxaana wa tacala inuu nasri noo soo rogo iyo muwaafaqo ilahay ka baryaynaa allahuma aamin aamin wasala allahuma sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا